والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط الثالث والأربعون من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي نفع الله به المسلمين wuxuuna ka bilaabmaya xadiid رقم ثمنمية وخمسين قال رحمه الله تعالى وعن الطفيل بن أبي بن كعب رضي الله عنهما أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغdو معه إلى السوq suuqu ula jarmaari jiray markuu ugu yimaado majliskiisaba qaala طufayl baa wuxuu yidhi faإidaa غadwnaa إلى السuuqi markaan suuqa ku jarmaadno lam ymura cabdullaahi cabdullaahi ma aanu soo maraynin calىa saqaaطin qof mxua saqaaط ah yani saaxibu suqط suqطna waxaa la yidhaha alaabta xunxun ee liidatay qiimaha daran baa la yidhaaho suqط الmataac ayaa taasoo kale lagu magacaabo yani waxa dadka ka dhacay oo kale oo radi mataac baa la yidhaahaa yani siduu muxua nin shaacirahoo khaariji ahaa ee la dhihi jiray qadari ibn اlfujaa oo nin geesi ahaabaa wuxuu yidhi <clears throat> wma lilmar'i khayr fi xayaaةi ida maa cudda min saqط الmataac marka yani waxaa weye suqadkaasoo kale baa la yidhaahaa walaa saaxiba baycat walaa saaxibi baycatin qof iib haysta yani wax laga iibsado oo badeeco haysta iyo walaa miskiinin miskiin meel fadhiyo ka tuugsanaya midna ma aanu soo maraynin walaa axadin qofna ma aanu soo marayn ilaa sallama calayhi wa salaamay qof kastuu soo maraba kulliiti iyo ku ladanba waa salaamaya markaas kolkuu salaamta uu majliskiisa ku noqon jiray qaala طufaylu radi allahu canhu fajiئtu cabdallahi bna cumara radi allahu canhuma yowman maalin baan u imid faاstatbacanii ila suuqi suuqa inaan u raaco yuu iga dalbaday faqultu lahu waxaan ku yidhi maa tasnacu bisuuq suuqa maxaad ku samaynaysaa wa anta laa taqifu calى اlbayc isma dul taagaysid iibo waxma baayacaysid walaa tas'alu can الsilac badeecooyinkana qiimahoodii ma su-aalaysid walaa tasuumu fiiha waxna ma gorgorinaysid walaa tajlisu fii majaalisi suuq suuqa majaalistiisa la fadhiistay lagu sheekaystana ma fadhiisatid wa aquulu waxaanan dhahayay ijlis bina haahunaa halkan ina fadhiisi nataxadaf aan sheekaysanay faqaala markaasuu uri yaa abaa baطn wariya caloolay wa kaana طufaylu daa baطnin waana calool weynaa طufaylo radia allahu canhu waa la ciyaaraya marka cabdullahina naanista sidaas oo kale ah oo tacyiir aan looga qasdaynin ee qofka naanistiisa lagu sheego bidaare iyo jiis iyo ganay iyo waxyaala sidaasa la yidhaaho laakiin kolka aan ceebeyn lagu ceebeeyey aan looga qasdaynin ama tilmaan lagu tilmaamo oo qof aan garanaynin loo tilmaamo looga qasdaayo ama koolkoolin iyo kaftan isaga lala kaftamaayo looga qasdaayo ama canaanba xataa looga qasdaayo dhibaato ma ayla sida tan oo kale hadda inamaa naqduu min ajli salaam waxaan u jarmaadaynaa salaamta daraaddeed dadka inaan salsalaamnaan u salaamaynaa فنسلم على man laqiinaahu aan salaamno dadka aan la kulanno saasaan u jirmaadina dadka u salaamayna cabdullaahi bni cumar radia allahu canhuma marka salaam aad kasbatid oo dad aad salaamta aad la kulantid ayuu u baxayaa oo uu raadsanayaa dad uu salaamo haddana maxaa dhacda dadkii uu qofkii soo agmaro salaamaynin ba wuxuu raadsaday iska dhaca rawaahu maalikum fi lmuwaطa biisnaadin صaxiix waana sidaa uu sheegay mualifku raximah اllahu taعala xadiidka waxaa kaloo wariyey alimaam الbukhaariy fi ladab اlmufrad uu ku wariyey waصaxaxahu الsheikh اlalbaniy fi صaxiix اladab اlmufrad wa mishkaat اlmasaabiix baabu kayfiyati salaam sida laisu salaamaya waa side iyo inta ka hore laisa salaamaya iyo yustaxabu an yaquula almubtadi'u bisalaam waxaa la jeclaystay oo fiican inuu qofka salaamta bilaabayaa yidhaaho assalaamu عalaykum waraxmat اllahi wbarakaatuh fayaأtiya bidamiiri اljamci calaykum uu la yimaado calayka aanu dhihin wain kaana almusallamu calayhi waaxidan qofka la salaamaya xataa mid kaliba ha ahaadee waa bannaanta in calayka keliya la yidhaahana sidaan ku soo maray salaamtii malaa'igtu ay salaamtay abuna aadam malaa'igta uu salaamay kolkay u jawaabayeen calayka asalaam bay yidhaaheen ayb wayaquulu lmujiibu ka u jawaabayaa radiyayaana waa inuu yidhaaho wacalaykum asalaam waraxmat اllahi wbarakaatuh fayaatiya biwaawi ljamci fii qowlihi wacalaykum iyo damiiru jamci labadaba uu la yimaado waaw lcaطfi uu la yimaado iyo damiiru jamci labadaba وعn cمrان بن الxuseyn رadي الله عanهma qaala jaءa rajul ilى النبي صلى اه عlي sلم nin baa nebigu u yimid faqaala السلaamu عalaykum buu yihi faradda عalayhi waa ka qaaday ثuma jalasa ninkii waa fadhiistay faqaala النبyu slى الlه عليه وaلي وسلم caashirun waa toban hal mar buuna salaamo hal salaamuu la yimid oo toban ajri buu leeyahay oo mudaacafadii tobanka loogu dhufanayay ثuma jaءa akharu haddana ku kalaa yimid faqaala السلaamu عalaykum وraxmat الlah وraxmat الlahi buu ku daray faradda calayhi waa ka qaaday fajalasa waa fadhiistay ثuma qaala cishruun waa labaatan waraxmat ullahida keliya ayuu toban xasano ku helay oo dheeraada ثuma jaءa akharu haddana ku kalaa yimid oo faqaala aلsalaamu عalaykum وraxmat اllahi وbarakaatuh faradda calayhi waa ka qaaday fajalasa waa fadhiistay faqaala ثalaaثuun rawaahu abu daawuud wالtirmidiy waqaala xasanun xadiid xasana weeyaan waxaa kaloo wariyey axmed iyo addaarimi ayaa wariyey waana xasan oo calىa sharطi muslim weeyaan ayuu dhahay asheekh mxuu ahay الsheekh alwaadici fi fi صaxiixi muslim waa calىa sharطi muslimna waa leeyahay waana xasanna waa yidhi sidaasoo kaleo marka kolka qaarkood u yeela وعan caaishaةa radي allahu canha qaalat qaala lii rasuul lah sl sl rasuulka alla wuxuu yidhi hada jibriilu yaqrأu عalayki الsalaam kan waa jibriil oo ku salaamaya qaalat markaas qultu waxaan ihi وعalayhi الsalaamu وraxmat اllahi وbarakaatuh وعalayhi الsalaamu وraxmat اllahi وbarakaatuh saasay dhahday marka marka qofka salaam qof kale laga soo gaarhsiiyo oo la yidhaha hebel baa ku soo salaamaya waa inuu yidhaaho وعalayhi الsalaamu وraxmat اllahi وbarakaatuh mutafaq عalayhi وhaakada waqaca fi bacضi riwaayaati الصaxiixayn وbarakaatuh وfي bacضiha bxadfiha وزiyaadaة ثiqati maqbuula marka riwaayadaha qaarkoodna وعalayhi الsalaam وraxmat ullahi keliya dhahday waa riwaayadaha qaarkoodna waa barakaatu bay kusii dartay labadaba marka waa صaxiixaynka iyayna ku jiraan marka waa صaxiix وعn أنس رضي الله عنه أن النبي صلى اه علي سلم kaana إida تklma بكلمة أعاadaha ثaلاثا حتى تfhma عanه wuxuu ahaan jiray markuu ereyku hadlo saddex goor buu ku celin jiray si looga fahmo وإida أtىa عlى qوم فsلم عlيهم سلم عlيهم ثaلاثا saddex goor buu salaam jiray rwاه البخاaري وhada محmul عlى ma إida kana الجمع أخيirا waa xadiidkan waan soo maray rqم ستمiya ستة وتسعيin baan ku soo maray اxtimaalaadka ku jira dhowrkoodna waa soo mar saddexkood sidii u salaamayey mid ka mida buuna alimaamu nawowi radiallahu canhu uu doortay oo kolkuu jamci karo weyahay hal dhawaaq keli aanu gaarhaynin u saddex goor salaamaya kolba dhan ujeedkana dhankaana salaamaya dhankaana iyo dhankaay sidaasba ayuu alimaamu nawowi radia allahu tacaala canhu ardaah isago uu ku fasiray salaamta saddexduu salaami jiray w can ilmiqdaadi radia allahu canhu fii xadiidihi aطawiil xadiidkiisa hoo dheer oo mxua mucjizad waaweyn ay ku jiraan iyo wuxuu yidhi kunaa narfacu lلنabiyi slى الlahu عalيh wali waslم waxaan u dhigi jiray rasuulka all slى الlaه عalيه wali waslم nasiibahu min allaban qaybtiisa caanaha ah yaan u dhigi jiray waxa isagu oo safar lagu jiro qadwi lagu jiro oo miqdaad iyo saddex nin oo kaliya oo la socoto aad u gaajoodo saxaan aan haysanin oo aan dhagaha kuleyto wax ka maqlayn gaajo daraaddood yaa u yimaadeen nebiga sala allau alيyh waali wasalam markaasuu nebigu sal lla ly slam uu martigeliyey oo uu keenay raxligiisii uu keenay oo sahydiisii ay la wadaagi jireen sahaydaasuna marka waxay ahayd dhowr neefa adhihi wateen bay caanaha ka maali jireen marka caadadooda waxay ahayd rasuulka sala allau alيyh waali wasalam habeenkii waa soo daahi jirayoo meelow soo sunnaysan iyo dadka uu soo kormeerayay iyo wafdiyaal uu la kulmay axbuu ku soo daahi jiray marka kolka adhigii lisaan bay caanihiisii u dhiigi jireen markuu habeenkii yimaado meeshii uu yimaado buu wuxuu leeyahay fayaji-u min alleyli habeenkii buu imaan jirayo fayusalimu uu salaami jiray tasliiman salaamid buu salaami jiray laa yuuqidu naa'iman qof hurdo aan toosinaynin waysmacu lyaqdaan qofka soo jeedana maqashiinaya adabtaas rasuulka sala allahu alيyh waali wasalam baa u fiirsada dad qaarkoodna hurhurdaan qaarkoodna soo jeedaan yuu imanaya marka salaan cod dheeroo kuwan kada hurda iscaajiso oo hurdada ka toosisana ma ahayn salaantiisu mid aada u hoosayso oo kuwan soo jeedaa ayna maqlayninna ma aanay ahayn mid dhexdhexaado inta soo jeedana ay maqlayso inta hurdana aan toosinaynin bay ahayd fa jaءa الnabiyu salى الlahu عalيhi wali wasalam waa yimid nebigu salى الlahu عalيه wali wasalam oo habeen oo fasallama waa salaamay kamaa kaana yusallimu sidii u salaami jiray buu salaamay xadiis ahayd rawahu muslim habeenkaas marka habeen qiso cajiibi dhacday bay ahaydoo uu gaal u tilmaamayay uu leeyahay fajaءa fasallama kamaa kaana yusallim waxay ahayd habeenka shayطaan baa u sheekeeyey miqdaad radi allahu canhu oo caanihii nebiga salى الlahu عalيه wali wasalam loo dhigay oo yani kolkuu yimaade saa u salaamo buu muxuu ahay weelkii oo loo daboolay dabalku ka qaadan jiray caanihiisaas qaybtiisa cabbi jiray marka habeenkaas hadda uu sheegayo ayaa shayطaan u sheekeeyo markaasu wuxuu yidhi muxuu maxamed ku falayaa ridan ninkan yare caanaha ah rabbigiisa quudinayo oo wax siinayo oo jannada cunto laga keenay iska cab adigu markaasu cabbay kolkuu cabbay buu haddana ku riday shallayto ku riday oo markaasu wuxu hi magacaaba hadduu imaanayaayo kolkuu caanihiisii waayo buu ku habaarayaa markaas aakhar iyo adduunba seegaysa horta horena shaydaan saa ku gubaabiyey goorta dambena saa ka nixinay maqdaad oo aada u walbahaarsan oo galgalanaya oo hurdo ka imaan la'dahay ayuu yimid nebigu sal l siduu u salaami jireen buu u salaamay markuu weelkii daboolka ka qaaday weelkii madhan uu arkay yuu ma aanu habaaramin allow qofkii caanahayga iga cabay allow kan iyo kan ku rid ma aanu dhihine waa duceeyey oo wuxuu yidhi allahuma aطcim man aطcamanii wasqi man saqaani allow qofkii cunto isiiyo cunto siiyo qofkii sharaab isiiyana sharaab sii markaasuu miqdaad radi allahu canhu ducadaasi uu u helo yuu mididii qaatayoo markaasuu riyihii mid ka mida ayuu kula rooro u leeyahay aada u qashid nebiga sala allau alay wasalam markuu ridii u tegey wuxuu arkay ridii candhadeedu ay buuxdo oo caano alla ku soo shubay ridii buu marka caano badan ka lisay markaasuu siiyey nebiga sala allau alay slam u cabay kolkaasuu ugu hambeeyey oo isaguna miqdaadna cabay markaa kolkuu cabay caanihii ee nebiga sala allahu calayhi waali wasalam ducadiisii uu helay uu qosol ku dhuftay kolkaasuu nebigu weydiiyo sal sl maxaad qoslaysaa qisadii buu u sheegay marka kolkaasuu yihi maxaad hore iigu sheegi weyday aan walaalaheenna aan toosinno barakada waxaa ka heleene xadiidka marka qisadiisu intaasay ahayd wa marka hadda ulajeedadu waxaa weye adabtaas rasuulka sala allahu alayh waali wasalam uu u salaami jiray taasoo kalea marka la rabaa haddii marka uu qof inuu la hadlo dadkaas meeshaa jooga ee qaarkood ay hurdaan ka midihi iyo inay qaar wax ku sheekaystaan iyo inay su-aal iyo cilmi iyo wax munaaqasheeyaan hadday doonaan dad sidaas qaarkood u hurhurdo ama inay tukadaan qaarkood oo waa inay aadaabtaa ilaaliyaan وعn أسmاء بنت يزيد رضي الله عنها أن رsuuل الlhi صلى اه علي سلم mara fi lmasjid masjidkuu soo maray yowman maalin wa cusbatu min annisaa'i qucuud isaga oo koox haweenka haweenihiina ay meel fadhiyaan fa alwaa biyadihi bitasliim gacantuu salaam ku taagay gacantuu salaam ku taagay rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan tirmidi baa xadiidkan wariye oo wuxuu yidhi waa xadiid xasana xadiidkanuna marka xadiid xasana ma aheen waxa weeyaan sanadkiisana daciif weeyaano waxaa ku jira sanadkiisa nin la yidhaaho shahr ibnu xawshab ayaa ku jira ninkaasuna nin wuxuu ahaa sayi-ulxifdiga buu ahaa xadiidka marka riwaayo kaluu leeyahay oo iyadu imaan doontaa laakiin gacan taagidaasu ayaan ku jira gacan taagidaasu riwaayadeetanu daciif weeyaan markaasu wuxuu leey wahaadaa maxmuulun yan taagiddaas ayuu imaamu nawwi radiallahu canhu uu nebigu sal ly slm saarka gacanta ku taagay ayaa uu daweynayaa oo wuxuu raba wuxuu u daweynayaa axaadiid baa jirta nahyi ku soo aroortay oo rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam uu ummaddiisa ka nahiyey inay farta iyo gacanta iyo waxyaalaha isku salaamaan oo waa sida gaalada isu salaamtay sax isu salaamina marka wuxuu rabaa mid nahyigaa iyo ficilkan kada nebiga salى اlه alيه wasalam loo nisbaynayo inuu iswaafajiyo markaasu wuxuu leeyahay wahada maxmuul calى annahu salى اllahu عalayh wali wasalam jamaca bayna alafdi wاlishaara inuu isku daray gacanta iyo afka isku daray oo nahyiguna marka kolkii uu gacanta keliya uu yahay afka lagu darayni uu yahay saasuu ku fasiraya wa yu-ayiduhu arrintaana waxaa xoojinaysaa ana fii riwaayati abi daawuud fasallama calayna riwaayatu abi daawuud ba waxay dhahaysaa wuuna salaamay riwaayada abu daawuud marka iyadu waa saxiixa waana salaamay bay marka iyadu leedahay taasuu marka wuxuu leeyahay wuxuu ku wadaa waana salaamay yani afkana waa naga salaamay gacantana waa taagay baa marka labadii lsaa laisugu geynaya saasuu sheegay laakiin kolka loo baahanayo jamciga loo baahanayo waa inay horta marka ay sugan tahay labada riwaaya bay sugan tahay marka riwaayadii horena ma sugna oo riwaayadu marka daciifo weeyaan oo ninkaa shahr ibnu xashab la dhihi jira horta wuxuu ahaa sayidulxifd buu ah weliba rag kaloo ka ahamsan ayaa khilaafay oo iyagu salaamta aan sheegin gacantaagga aan sheegin xadiidkan shaahid kale uu leeyahay oo asmaa binti yaziid kayrkeed buu wariyo jariir ibn cabdillahi albajlina radia allahu canhuma isaguna ma aanu sheegin gacantaagidda marka gacantaagiddu xadiidkankada keliya ayay ku soo aroortay riwaayadan shahr ibnu xawshab isagaa la keliyoobay marka sidaas daciif bay ku noqonaysaa sida uu sheegay sheekh اlalbani oo uu arrintaasna ku faahfaahiyey fii kitaabihi jilbaab اlmarأaةi اlmuslima wa غayrihima uu ku faahfaahiyey laakiin waxaa kasoo kalooso jirta riwaaya alimaamu albukhaari uu ku wariyey fi اladab اlmfrad oo laakiin mucallaqaa sideeda kale mucallaqa u ah oo sanad saxiixa lihi inay jirto oo sheikhu اlalbani xataa uu ku daray صaxiix اladab اlmfrad uu ku daray taasu marka inay taageerto waa iska suurowda wa can abi jurayin اlhujaymi radي allahu canhu jaabir ibni sulaym baa magaciisana la yidhaha qaal ataytu rasuula اlah sl sl rasuulka allaan u imid faqultu waxaas idhi calayka aلsalaamu ya rasuula allah qaala laa taqul calayka asalaam fa ina calayka asalaamu taxiyatu lmowta waa xadiidkan kadana waa kaynu soo marray isagoo dheer baan soo marray raqam sabcumiya sita wa tisciin baan ku soo marray waana saxiix xadiidkoo saxaxahu sheikh alalbani fi saxiix jaamic sagiir rahu tirmidiy abu daud abu daawuud oo tirmidiy qaala xadiidun xasanun saxiix waqad sabaqa bituuli ule isagoo dheer yuuna inoo soo horumaray xadiidkan baabu aadاaب السلام salaamta aadabta ay leedahay عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رsuل الله صلى اه عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاacد والqليل على الكثير متفق عليه sida dadka dadka kulmaayo ay u kala leeyihiin salaamta bilowgeeda iyo xadiidkan kadi iyo labada xadiidee soo socotaaba ay ka hadlayaan marka wuxuu barnaamijka u samaynaya xadiidka wuxuu leeyahay hadday kulmaan qof wax fuushan iyo qof lugaynayaa salaanta waxaa le inuu bilaabo qofka wax fuushan ama ha fuushanaado maxaa baabuur ama bushkuleed ama dhugdhugle ama faras ama wuxuu kasaba yahayba qofka raakibka ah baa salaanta leh hadday qof fadhiya qof socda uu soo marana ka socdaa salaamta leh laba kooxood oo kala tiro badan hadday kulmaanna midda yar ayaa midda faraha badan salaamaysa hadday laba qof oo kala da' weyn ay yihiinna kooda da'da yar baa ka da'da weyn salaamaya sida riwaayad soo soctay iyadu sheegaysa mutafaqun aleyh wafii riwaayati lilbukhaariy wالصaغيiru عalى الكaبيir qofka da'da yar baa salaama qofka da'da weyn وعn أbي أmامة صuday بن عجلان الbاhلي رضي الله عنه qاal qاla رasuل الlه صلى الله عليه وسلم إنa أولى الناaس بالله man badأهم بالسلام dadka ka ugu aanaysan alle alle ugu xiga alle ugu dhowow waa kooda salaamta bilaaba rawaahu abu daawuuda biisnaadin jayid waana xadiid صaxiixa weeyaan صaxaxahu alalbaniyu fi صaxiix الjaamiع الصغيr wاlkalm الطayب ومishkaat الmaصaabiح wa rawaahu xadiidkan kada waxaa isna wariyey aلtirmidi tirmidi baa isna wariyey can abi umama ka wariyey oo laakiin lafdi kale ayuu ku wariyey oo lafdigaasuna wuxuu ahaa qiila lirasuuli اlahi qiila ya rasuula allah alrajulaani yaltaqiyaani ayuhumaa yabda'u bالsalaam laba nin baa kulmaaye ee koodebaa salaamta bilaabaya qaala awlaahumaa biاllahi tacaala kooda alle ugu xiga alle ugu dhow ka ugu khayr badan yani kaasaa salaamta bilaabaya leanna salaamta bilowgeeda ka ajri badan muxuu ahaayey qaadideeda qaala tirmidi hada xadiiثu xasan waana xadiidku صaxiix wey xasan keliya ma aha oo صaxahu اlalbani fi صaxiixi sunan الtirmidiy waxaana jira xadiid kale oo isagoo xasan ah oo dhahaya man badaأa bاlkalaami qabla الsalaam falaa tujiibuuhu waxaa weriya aلطabrani fi اlأwsط وabu nuعaymin fi اlxilya can ibni cmr radي allahu canهuma وصaxaxahu alalbani fi صaxiix اjaamiع الصغيr wa silsilaة اxadiiث الصaxiixa marka qofka salaamay marka salaamta laga qaadayo shardi waxaa ah intaanu horta hadlin ee wax kale aanu ku bilaabin uu salaamta bilaabo hadduu horta hore salaam uu hadal uu bilaabo marka goortii dambe ama isagoo la xusiyo maxaad noo salaami weyday la yidhi ha noqoto ama isagoo isxusayba ahaatee mar dambe uu gadaal ka salaamo salaamta lagama qaadayo haddii uu wax idin weydiiyo isagoon idin salaaminna ha u jawaabina isagana la yidhaho marka looma jawaabayo baabu istixbaabi icaadati الsalaam marka waxa weeyaan baabu istixbaabi icaadati الsalaam calى man takarara liqaa'uhu min qurb waxa weeyaan qofkii dhowr goor inta isku xigxigta hadba kula kulma hadba kula kulma hadba kuu yimaada inuu kor alla kolkuu kuu yimaadaba uu ku salaamo بأn dkla ثuma kharaja ثuma dakla fi اlxaal أw xaala baynaهmaa شhaجaraة وanaxوuha saasna waxay ku dhici kartaa inuu dhowr majliska kada fadhina qof soo galana salaamo haddana bacadana durbo soo noqdo soo albaabka gadaasha ka maray ama masjid lagu jiro sidaas oo kale ama dad wada socdo oo geed iyo jidaar iyo baabuur iyo wax intay kala dhex mareen haddana isku soo dhacay oo jidkii uu isku keenay marka dad had iyo goor ban markii la kulmaba ama ha la kala raago ama halisku dhadhowaado waqtiga kulankaas ha dhadhowaado ha soo noqnoqdo ha farabato ama kolkaasunbaha isugu horaysee labadii qof ee muslimahee kulantaaba waa inay isa salaamaan labadii kulantaab waxaa lala yaabi lahaa qofkaas sidaas oo kale hadda doonkan kala yeela kii marka ugu horraysa salaamo baaba lala yaabaayo salaam badana iyo miyuu ku wardiyaya iyo waxaasaa la dhihi lahaa qofkuuna garanayni ba miyaad ninkaa garanaysa maxaa u salaamaysa miyaad garanaysa isagu inuu ku dhahaaba suurowda kolka adigu salaamto maba u dhaadhacsana dadku in islaamnimo la isu salaamo dad badan iyan u dhaadhacsana in aqoon la isu salaamo ayaad moodaa dadka inay qaar u haysaan wa can abi hurayrata radi allahu canhu fii xadiidi musii'i salaatahu ninkii salaada halleeyey ee nebigu sala allahu alayhi waali wasalam uu tilmaamayey xadiidkiisana loo yaqaana xadiidu musii'i salaatahu oo xadiidkaas uu yahay xadiidka u tafaasiil badan muxuu ahaayey xadiid qowli ah oo salaada ka hadlaayo rasuulka salى الlaه عalيه wali waslm uu kaga hadlay xadiidka u tafaasiil badan oo u tilmaam badan uu yahay waxaa ku sugnayd inuu yidhi annahu jaaءa ninkii waa yimid rasuulka sal ly slm masjidka ku jiro oo ragla fadhiyaan buu soo galay waa uu tukaday ninkaas intuuna hataa rasuulka u imaanay sala allahu alيyه wali slm oonu salaamin yuu tukaday oo taxiyat lmasjidi waxay noqota buu tukaday waana taa waa ku habboonaa nebigu kuma canaanin sala allahu alay wasalam marka taasi waxaa weeyaan dad masjidka ku jira hadduu qof soo galo horta waa inuu ragcataynka tukado taxiyat lmasjidka ah kolkaana dadku u yimaado oo uu salaamo ثuma jaءa waa yimid oo rasuulku u yimid salى الlaهu عalيه walي وsلم أnnahu jaءa waa yimid ninkii oo fasallaa waa tukaday ثuma jaءa ilى النebiي salى الlه عalيه وsلم nebigu u yimid oo faslma عalayh waa salaamay faradda عalayhi السalaama salaamtuu ka qaaday faqaala markaasu wuxuu yidhi irjic faصli fainaka lam tuصli noqo oo tuko adigu ma aadan tukanin eh waanu tukaday addo waa laba ragcadood bu tukadaa la leeyahay leannahu waanu hagaajinin oo tum'aniinadii iyo rukuucdii sujuuddii buuna hagaajinin marka qofka sidaas oo kale ah ma tukanin baa la dhahaya qofka salaad aan asax ahayn tukada ma una tukanin waa la dhahaya farajaca waa noqdo fasallaa waa tukaday uma jaءa waa yimid oo fasallama calى الnabiy salى الlaه عalيه wali waslm nebiguu salaamay xataa facala dalika ثalaaثa maraatin ilaa uu sidaa yeelay saddex goor mutafaq calayh marka yani waxaa weeye kolalla kolkuu yimaado laba ragca intaabtaa kusoo tukada isagoon bixinba dabaddana kolkuu yimaado uu salaamayay nebigu sal ly slm nebigu alayه الsalatu slam marka arrintaas hadduuna ninkaas ugu hagaagsanayna waa ka celin lahaa marka sidaas weeyaan oo qof mar alla markii la kulmaba waa in laysa salaamo وcanhu radي allahu canhu can rasuuli الlahi slى الlaه عalيه walي slm an abi hurayra qaala inuu yidhi idaa laqiya axadukum akaahu midkiin markuu walaalkii la kulmo falyuslim calayha salaamo fain xaalat baynahumaa shajara hadday geed kala dhex marto iyagii oo wada socday marka fain xaalat baynahumaa shajara hadday geed kala dhex martana aw jidaalun ama derbi aw xajarun ama dhagax sakre iyo wax lamid ah uma laqiyahu haddana uu la kulmo falyuslim calayh haddana asalaamo guri iyo wuxuun lamida sidaas oo kale soo kala dhex mara gaadiid iyo rawaahu abu daawuud waa xadiid صaxiixana weeyaan صaxaxahu fi صaxiix الjaamiع الصغيr wاlxadiid صaxiixa baabu istixbaabu salaami idaa dakala baytahu waa tan iyaduna mushkilada guryaha dadka marka la soo galo in la salaamaayo waa suurowda laakiin qofku markuu gurigiisii soo galo oo ahalkiisii iyo carruurtiisii iyo ay joogaan inuu salaamaayo naadirsanaa islaamtiisa inuu salaamo waxaabad moodaa inuu ceebba ka dhiganaayo taasna marka waxaa weeye faa'iidada ku jirta ayuuna ogeyn qaala allahu taعaalى faإida dakltm buyuuta fasalimuu عalى anfusikum taxiyaة min cindi اllahi mubaarakaة طayba faadaan soo maray وعn أنس رضي الله عنه qال qاla lii rasuul الlah sl ل rsulka alla wuxuu yihi yaa bunay war aabbo nin qofku qof ka dacyar ama dhalinyarahaada macruuba ha ahaaday oo aanu dhelin inuu aabba yidhaaho isagoo sheegasho ayna ka ahayne shafaqo iyo raxmad ay uga tahay baa marka xadiidkan kale jawaaskiisa u tusinaya إidaa daklta calىa أhlika markaad ahalkaaga u soo gasho fasallim salaam yakun barakatan calayka wacalaa ahli beytik barakay ku ahaanaysaa salaamtaasu adigi iyo ciddaadaba eh rawaahu التirmidiyu وaqaala xadiiثun xasanu صaxiix haakada qaal التirmidiyu raximah اllahu taعaalى xadiiثun xasanu صaxiix buu yihi walaysa bصaxiixin walaa xasan xadiidku ضaciif weeyaan oo ضacafahu fi صaxiix الjaamiع الصغيir wa mishkaat اlmasaabiix waxaana sababtu ay tahay sanadkiisa ayaa waxaa ku jira nin la yidhaaho caliy bnu zayd bnu judcaan ayaa ku jira wahuwa daciif ragga intooda kalese marka waxaa weeyaan waa waxaa weya ragga intooda kalese waa hiqa wuxuu leeyahy marka xadiid kale baa isagu jiro oo mursala can qataada bilafd إida dakltm bytا fasalimuu عalى أhlihi faإida kharajtum faأwjicuu أhlahu bsalaam sanadkiisuna jayid weeyaan marka waxaaba se kala jiro xadiid kaloo kaba fiican baa jiro oo saddexdii qof ee alla damaanada ku lahaa inuu ka mid yahay qofka gurigiisa salaam ku soo gala saddex nin ayaa alle subxaanahu wa tacaalaa damaano ka haysta saddexdaana waxaa ka mid a ah qofka kolku gurigiisa soo galo aalkiisa salaama qof kaga dad kaga mudana kaga kaga awlaysan ciddiisa inuu salaama ma jiro dadka kale sheeya muxuu u salaamayaayo reerkiisa aan u salaamay leanno salaamtaasu ducaba weeyaane baabu salaami cala asibyaan salaamta la salaamo carruurta yaryarka ah can anasin radia allahu canhu annahu mara calaa sibyaan carruur buu soo maray fasallama calayhim waa salaamay oo wa qaala wuxuuna yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalam yafcaluhu rasuulka alle sala allahu alayh waali wasalam saa waa yeeli jiray waana soo marray oo raqam situmiya oo arbaca baan ku soo marray marka carruurta yaryar ee meel ku ciyaaraysa kolkii la soo mara kolay ku tahay waa in la salaamaa baabu salaami الrajuل عalى زawjatihi wاlmarأaةi min maxaarimihi وعlى أجنabiyaة وأجنabiyaat laa yakaafu alfitnata bihina wa salaamuhina bihada sharطi waxa weeya ninku inuu haweenaydiisa salaamo ama haweenay kaloo maxramkiisa gabadhiisa walaashii hooyadii habaryartii hayaydii kuwaas uu salaamo iyo haweenay ajnabiyada ama rag haween fara badan oo laakiin fitne aan uga faqaynin hadduusan fitna ka baqo yidhaah haddaad kan iskula hadasho arrimaha qalbigaagu dadoomaayo wax kale index maraayo ku fidnowda mooyaane haddii kale fitnada aan ka baqaynin laa yakaafu alfitnata bihinna shardigaas uu u xidhaayo shardigaasu mid axaadiida kusoo soo arooray isagu ma aha axaadiidta iyo nusuusta qur'aankaba guubaabo guud oo inay dadka muslimiintiisa salaamaan lagu guubaabiyo waa ku soo aroortay amsilo gaar ahoo in rag haween ay salaameen ama haween ay rag salaameen ehena iyaduna ku soo aroortay oo ka mid ahaa xadiidkii asmaa ee marka dhoweed aan soo maray ee rasuulku sala allahu alيyه waali wasalam haween masjidka fadfadhiya oo weliba gabdhada yaryara oo asmaadaa iyo kolka iyaduna gabadh ahayd iyo gabdho aynigeeda ah inuu soo maray oo uu salaamay eh, marka amtilo kalena waa imaan doontaa markaas eh, sidaasay marka axaadiidtii iyo nusuusta kusoo soo arortay mooyaane shardigaa lagu qaydayo inaan fitno laga baqaynin ma aha iyadu mid axaadiidta kusoo soo arortay waa mid fuqahadu ay shardiyaan oo markaasna ay u shardiyaan inay eh, muxaha magsada <clears throat> marka mafsado ka cararkeed ayay sidan iyagu u yeeleenoo waxaana la og yahay inuu ka mid yahay eh, adilada sharciga inuu ka mid yahay sadu daraa'ic inuu ka mid yahay oo sadu daraacina ay tahay yani wixii shaygii jaa-iska ahaa haddii fitna iyo looga baqo fasaad inay ka dhashaan in laga fogaado marka adiladaasi ka qaateen mooyaane delil isaga u khaas ah oo gaar ahaan taa u nahyinayaayo ma uu jiro <clears throat> sida uu arrintaasaa ugu faahfaahiyey الشheikh الألbاني في تacliiqihi عalى صحيiح الأdب المفrad oo uu ka soo xigtay arrintaana mxuu aha عan أbي cabdاللahi الحalيمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال كانت فينا امرأة وفي رواية كانت lanaa cajuuz haweeney taayaa baa jiraysa yani xaafadayda joogto banu saciidada ka mid ahoo riwaayadan kalena ay leedahay islaam waayeelay ahayd islaamtaas waxay ahayd marka mid muxsinada oo sadaqo badan bay ahayd ta'kudu waxay soo qaadi jirtay min usuuli silqi nabaadka silqiga la yidhaaho muxuu ahay jiridiisa iyo beridiisa ayay soo rujin jirtay <clears throat> ah, taasay soo rujin jirtay fataطraxuhu fi اlqidri dheriga ayay ku ridi jirtay wa tukarkiru yani tطxanu waxayna shiidi jirtay xabaatin min shaciir waxoogaaye shaciira ah wax yaroo ay shiidi jirtay faa-idaa markaasay isku karin jirtay labada labadaas isku karin jirtay khudaartaas iyo daqiiqdaasay isku karin jirtay oo marka ay ka dhigi jirtay eh, middana ay ku adkayn jirtay oo marka sidii mishaari oo kale oo khudaartaa lagu dhex kariyey bay ka dhigi jirtay faidaa sallayna aljumca markaan jumcada tukanno wansarafna aan soo gadoonnaan nusallimu calayha aan salaami jiray oo إلينا ilayna way soo hortegi jirtay rawaahu albukhaariyu qowluhu tukarkiru ay fatxan marka haweenaydaas way salaami jireen haweenaydaas waa u jumcayn jirtay marka saxaabadii ridwaan ullahi calayhim oo cuntadaasi u samayn jirtay kolkay soo tukadaan bay ku soo geli jireen way salaami jireen markaas iyaduna salaamta dabcan waa ka qaadaysaa waa muxuu ahaaye waana cuntadaasi u samayn jirtay marka taas marka macnaheedu waxaa weeye oo haween salaamay weeyaan rag iyo haweenka marka inuu qaarkoodba qaarka kale salaamo oo laakiin salaamta afka ah taas iyadu dhib leh laakiin waxaa xun waxaa dadka qaarkood ay sameeyaan ee eh, kolkay mid ay garanayaan ay la kulmaan ay salaamaan sheeko dheer iyo qosqosal iyo warwaraysi iyo jidka dhinaciisa isla taagaan taasaa xun mooyaane marka in afka laga salaamo asalaamu calaykum la yidhaha lasoo agmaro taasu dhibaato ma ay leh وعن أم هانئ فاطمة بنت أبي طالب رضي الله عنها qاaلت أتyت النبي صلى الله عليه ولي وسلم نبgaan u imid يوم الفتح maalintii maka uu qabsaday baan u imid وhuوa yqتasiل isagoo qubaysanaya وفاaطiمaةu رضي الله عنها تsتره بثوب nebigu صلى الله عليه وسلم sida iبن cمر ba uu yeeli jiray maka galitaankeeda waa u qubaysan jiray marka marka maalintii maka uu qabsaday isagoo khaariji maka ku qubaysanayo oo gabadhiisii faaطimana رضي الله عنها mare ay ku ku dallaalimaynayso oo ay asturayso ila meel banaana ku boobaysanayay yaanu imid bay tiri fasallamtu waan salaamay wadakarat alxadiida xadiidka intiisii kale ayayna sii sheegtay rawaahu muslim xadiidka baqiyadiisu waxay ahayd iyo qisadiisa xaasilkeedu inuu rasuulka sala اlه alay slam markii uu maka qabsaday ayaa gurigeeda waxaa ku dhuuntay laba nin oo dumaashiyaalkeedahoo ninkeeda ninkeedana waxaa la dhihi jiray hubayrat ibnu wahbi baa la dhihi jiray aljuma almaqzuumi y laba ninoo markaa labada ninkaas qaraabadiisa ah oo midkoodna xaris ibn ibn hishaam uu ahaa radia allahu canhu goorta waa soo islaamay midka kalena hubayrahaas uu dhalay oo laakiin magaciisa aan la garanaynin ninkeeda uu dhalay iyo ninkeeda in adeerkiisa ayaa gurigeeda ku soo cararay ilaa nebiga sal l sl qaraabadiisu weeyaanoo gurigeeda inay ku baxsanayaan bay isu maleeyeen cali baa marka radi allahu canhu guriga walaashii soo galay labada ninoo ku dhuumanaya buu arkay markaas yuhi waan laynayaa labadan sada nin markaasay u diiday oo tiri anaa ammaan siiyey ammaan ma siin karti ammaankaa waxba kari maayo islaam baa tahay buu yihi markaas intay xoog ku soo saartay ayay u timid nebiga sala allahu alيyh waali wasalam inay arrintaa uga waranto marka way salaamtay markaasu yihi waa tuma waa umuhaani bay tihi markaasuu yidhi marxaban bika ya umahani markaas arrinta u sheegto ay tidhi yaa rasuul allah arrintaasaa dhacday markaasuu wuxuu yihi qad ajarnaa man ajarti wa amannaa man amanti amanti qofka aad magangelyo siisay waan siinay anuguna magangelyo waan siinay qofkii aad muxuu ahaaye nabadgelisana waa nabadgelinay marka qisadu taasay ahayd dakar xadiidkada markuu leeyahay rawaahu muslim waxaanu laba goor buu soo noqon doonaa tumumiya wa sita wa sabciin iyo alf wa mi'a itnain wa arbaciin labada goorna waa soo noqon doonaa وعn أسmاء بنت يزيد رضي الله عنها qالت mr عليna رsuل اه صل سلم في نسوة فسلم عlaynا wuuna salaamay waa riwaayadii abu dawud tan warka waa صaxiix weeyaan nebigu sal اه عlay slam iyadoo haween weliba riwaaya kale siday dhahaysaa fii aqraabin li gabdha aynigayga hodadayda anoo la fadhiya yuu noo yimid na soo maray markaasuuna salaamay waxa weeye marka xadiidkanu waa صaxiix riwaaya kalena marka waynu soo mar riwaayada abu daawuud ahayd iyo riwaayada tirmidi ahayd iyo oo gacanta sheegaysay iyo riwaayata abu daawuud oo soo tilmaamayna waan soo maray waxaana saxiixiyey الsheikh الألbani fi xijaab الmarأaةi الmuslima kitaabkii horta hore u bixiyey goortii dambena jilbaab الmarأaةi الmuslima uu u bixiyey iyo silsilaة الxadiiث صaxiixa yuu ku saxiixiyey qayrkoodba xadiidkan marka riwaayantada wuu salaamaydaa ah una salaamaydaa saxiixa waxaana jirtaa riwaayad dhahaysa gaar ahaan riwaayatu alimaam albukhaari fi aladab almufrad oo iyaduna saxiixaa ma wuxuuna yidhi iyaakuna wa kufraana almunkarin iska ilaaliya haweenow dadka kuwa idin nicmeeyey inaad ka kufridaan markaasu way nacuudu billaahi min min alkufri billah ina alla jeedaanba u maleeyeen markaasuu wuxuu yidhi waxaan ka wadaa kufraana lmuncimiinta ta alla kama wadee eh tu kalaan ka wadaayo markay warasteenna markaasu wuxuu ku yidhi raggiinaan ka wadaa yacni waxaa suurowda midi inay guurla-aan ku weynaato oo goorta dambe alla u sahlo nin wanaagsan oo si fiican u dhaqaalaysta oo ubadna alla ka siiyo oo hal mar intay u cadhooto ay tiraaho weligayba waxba maadan intirin weliga wax maadan isinin weliga khayr kaama aan arag oo intirto wuxuu weliga u tari jiray taasa iska ilaaliya buu nebigu sala allahu alayh wali salam rawaahu abu daawuuda wtirmidiyu wa qaala xadiidun xasan wa hada lafd abi daawuud abu daawud lafdigiisaa sida ah waana lafdigaasu kaa saxay weeyaan walafdu tirmidiy ana rasuula allahi sal alay slam mara fi lmasjidi yowman wa cusbatu min annisaai qucuud فألوى يده بالسلام gacantiisuu salaam ku taagay aatay markaa dhahaysay riwaayadaas waa tan soo mara ahayd taasuna marka waa taan idhi waxaa weeyaan riwaayadaasu waa daciifo weeyaan gacantaaga sheegaysa oo sababka ugu daciifayna aan sheegnay baabu taxriimi ibtidaa'ina alkufaara bisalaam wa kayfiyati raddi calayhim inaan gaalada salaam ku bilowno muxuaha xaaraamaynteeda yahuud iyo nasaarada iyo salaam ku bilowno iyo hadda iyaguna salaamaan saan ugu jawaabayno waistixbaabu salaami calaa ahli majlisin fiihi muslimuuna wa kufaar iyo dad meel fadhiyo oo gaalo iyo muslim isugu jira haddii lasoo maro in la salaamayo can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasul sl sl qal laa tabda-u lyahuuda walaa nasaara bisalaam yahuud iyo nasaarada salaamka ku bilaabina salaam mahamutaan waidaa laqiitum faidaa laqiitum axadahum midkood haddaad kula kulantaan fii ariiqin jid kula kulantaanna fadaruuhu ku qasba ilaa ariiqin meesha ku ciriirsan ha u banaynina jidka inuu jidka idinka leexdo oo meel ciriir iyo dhudhub isku leeliyo taa ku qasba rawaahu muslim taasoo kale waxaa laga wayaaba kuwa cilmaaniyiinta ee muslim sheegadku inay qoonsadaan oo ay la xumaato oo ay yidhaahaan muxuu ahay islaamku dadka mslma iyo dadku u kala saraysiyo sidaa ku doodayo oo mxua dood raadiyo laga sii daynayo mxuah luqa carabiya ku socday waan maqlay nafteedaan ku maqlay oo leh islaamku ma aanu ku guulaysanin bani aadamka inuu simo oo gaaladii iyo muslimku yani kala saraysiinayaabuu ku wadaa kaasoo kalena marka jaahilnimo weeyaan mxuahaye wa ilxaad fi diin اllahi subxaanaه wa istihzaa biaayaati illahi subxaanahu watacaala weeyaanoo gaalnimo weeyaan waa xukmi sharciya oo caadil ah kankada ayaa ah ma sinna cadowga alle iyo iyo weli alla ma sinna alle agtiisa kuma sinna waxaan kadu marka waxay muslimiintu iyagu iska samaysanayaan ma aha waa wax ay alla subxaanahu watacaala u amray weeyaan marka muslim iyo gaal ma sinna afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin waa alla yihi subxaanahu watacaala ehm, waxa weeyaan rawaahu muslim وعن أنس رضي الله عنه أن رsuل اه صل قال إذا سلم عليكم أهل الكتاab أهل kitaabka hadday idin salaamaan faquluu وعalayكم متفق عaليه وعalayكم dhaha mooyaane السلام aa ku jiro عalayكم السلام hadina sababkuna waxay ahayd yahuudi madiina la deganayd ee muslimiinta berigaa la deganayd ayaa kolkay salaamaan bay waxay dhihi jireen السلaamu عalayكم bay dhihi jireen asalaamu calaykum inay leeyihiin baa dadka ay moodsiinayaan oo ay u ducaynayaan laakiin way habaarayaanoo asalaamu calaykum yani geeri haday ku dhacdo bay ka dhigan tahay marka ku celiya iyadana sidii xadiidka caaisha radiallahu canha nimankii yahuudda ahay usoo galay nebiga sala allahu alayh waali wasalam ay ku ay ku yidhaaheen ee allana subxaanahu watacaala uu ku eedeeyey oo uu yidhi waidaa jaa-uka xayowka bima lam yuxayika bihi اllah wayaquuluuna fii anfusihim lowlaa yucadibuna allahu bima naquul xasbuhum jahannamu yaslownaha fabisa lmasiir marka taas weeyaan sababku taa weeyaan laakiin haddii ay salaam saxiixa ay salaamaan oo mujaamale iyo waxay ka tahayba dadka isku mid mid ah qaar iska ay jiraan qaar iska qabci fiican oo iyagu musaalimiin iska ahoo muslimiinta ay salaamaan oo assalaamu calaykum ay ku yidhaahaan oo dulmaanta u garaso inuu assalaamu calaykum leeyahay laanta uu ku dhawaaqo carabka ku dhufto assalaamu calaykum aanu dhihin ma ka qaadaysaayo calaykum asalaam ma dhahaysaan mise ma dhahaysid asheikh alalbani xafidahu اllah wuxuu arrintaas aad ugaga hadlayo ku dheeraada fii tacliiqihi calىa صaxiixi اladab اlmufrad limaam الbuخaari radia allahu tacala canhu isaguna wuxuu doortaa u ayidaa in laga qaadayo kolkaas salaanta laga qaadayo waxaana mxu aha mxuu barakaatu iyada waa ina lagu dareemin saxaabiguu soo maray nin aanu garanayno markaasu asalaamu calaykum u markaasu yihi wacalaykum asalaam waraxmat ullah wabarakaatuh markaasaa la yidhi waa loo sheegay ninkaasu ah, salaanta uga qaadisay muslim ma aanu ahayn markaasu intuu ka daba tegay iyo wuxuu yidhi raxmadda eh, alle iyo barakadiisa muslimka iska lehe laakiin eh, kafar allahu mxu ahay laka min alahli wاlawlaadi mxaarif sidaas ku duceey adduunka ugu duceeyey وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهma أن النبي صل ل سلم mر عlى مجلسin مجلس buu soo maray فيهi أkلاaq isku jirjir ay ku jiraan oo min المسلمiiن والمشhriكيin cabadaة الأwثاn واليهوud mushrikiinta cabadkil awtaan ahayd iyo yahuudi ay isugu jiraan fasallama calayhim الnabiyu sal ly slm nebigu waa salaamay muttafaqun calayh ayb marka dadkii isku jira waa la salaamaya dad aan muxuu ahaay waxaa dhacda marka qofkii dhulalka aan islaamka ahayn jooga sidii bariga dhow markaan joognay meeshii nairobi iyo dadka kolol aadan kala garanaynin baa jiro marka gaal inuu yahay iyo inuu muslim yahay aadan kala garanayn marka anu waxaan salaami jirna waxuun calaama muslim aan ku aragno ee koofiyad iyo waxun qamiis iyo wax sidaas iyo xidhan ama dharka bakistaaniyiinta iyo wax sidaas iyo xidhan baan salaami jiray lakiin kuwa kale ama ama uu ka muuqdo muxuu ahay inuu yahay qof carbeed iyo uu yahay iyo dadka sidaas ee kale oo aana oo aynay muslim yihiin kuwaasun baan salaami jiray ama aan garanayn laakiin kii kale marka waxaa weeyaan sida haalibka dadka meeshaa jooga oo haalibka un baan wuxuu kula macaamili jiro ma anan salaami baabu istixbaabi الsalaam إida dakla إida qaama min almasjid wafaaraqa julasaa'ahu aw jalisa inuu salaamo kolkuu meesha ka kaco oo dadkii uu la joogay uu ka tagaayo ama hal qof keliya ahaada ama kuwa badan ha aadeeno عan abi hurayrata radي allahu canhu qala qala rasul lah sl ه alay slam ida ida اntaha axadukum ilى اlmajlis midkiin markuu majlis yimaado falyusalim ha salaamo faإida araada markuu doono an yaquuma inuu kacana falyusalim ha salaamo iyadana idaa araada marka intaanu kicin uu salaamaya falaysat اlأulىa biaxaqa min alآakhira midda hore ee taimaatinka ehe midda dambe ee tabixitaanka ah kama xaqsane labaduba xaq weeyaan rawaahu abu dawud o tirmidi waqaal xadiiثun xasan saasuu yidhi waana xadiidku xasan meah waa صaxiix صaxiix weeyaanoo صaxaxahu sheekh األbani fi صaxiح jamiع الصغير والكلم الطيب wa silsilaة الأxaadiiث الصaحيiحة وغayriha wadaadkan kada la yidhaaho cabdالعaزيز رabax isagu inta badan alimaam النawwi iska raacaayo wuxuu leeyahay xadiidka waxa wariyay abu dawud iyo tirmidi iyo الbخarي في الأdب المفrد wa sanadhu xasan waصaxaxahu ibnu xibbaan ayuu leeyay ibnu xibbaan baa marka ka habboonaa صaxiix weeyaan xadiid baabu الاsti'daani wa aadaabihi idan طalabka kolkaad cid aad u timaado inaadan gurigooda dalaq ka soo odhanin oo aadan soo gelin mxu aha aad ka idan dalabto qala allahu taعaalى ya ayuha اladiina aamanuu laa tdkuluu buyuuta غayra buyuutikum xatىa tstanisuu وتslimuu عlى أhliha waan soo maray وqaala taعaalى وإida balغa الأطfaalu minkum اlxulma alxulma yani الاxtilaam wada biyo duulinta haddii uu gaadho yani uu baalugo qaangaar uu noqdo falyasta'dinuu ha aydan dalbeen kama ista'dana aladiina min qablikum min qablihim sidii dadkii ka horreeyay ba aydan dalbeen ee lasoo sheegay yaa ayuha aladiina aamanu la tadkuluu buyuutan hayra buyuutikum xataa taxsani suwa calaa ahliha sia loo yidhi marka goortii dambe iyagu inay idan waxaa haddana la yidhi muxuaha muxua laysa calaykum dee aayaddii maxay ahayd ka hadlaysay khadanka iyo muxuu ahaa iyo carruurta yaryar iyo ka hadlaysay ee iyagu dhahayay طawaafuuna calaykum bacdukum calaa bacd iyo kuwa istiidaanka waa laga dhaafay yaa ayuha aladiina aamanuu liyastأdinkum aladiina malakat aymaanikum aladiina lam yabluquu lxuluma minkum talaata mara a kuwa qadankiina ahee dilkul yamiinka idiin ahe addoomaha iyo carruurtiina aan wala qaan gaarin saddex mar iyaga waa idan dalbayaan oo canugaaga qaangaarka aan weli noqonin kolay ku tahay inuu isoon idan qaadanin kuu soo galo ma aha waa kolka hurdo la isku diyaaranaya salaada muxuaha cisho lasoo tukanaya qofku qolkiisii uu ku hayday ee dharkii uu iska bedelayo iyo marka salaada subax muxuaha loo toosayo weli aan la toosin iyo markii maalintii mxua qayluulada loo isu diyaariyo ee la qayluushanayo saddexdaa goor wayna idan dalbaan ba marka saddexdaa goor wixii aan ahaynse muxuu ahay dhib male baa la yidhi ho inay idiin soo galaan idan la-aan kolkaas haddana waxaa laleeyahay iyagii markay qaan gaarhaan sidii dadkii waaweyna idinsa u idin dalbaayeen haidin haidin ha idin ka idan dalbeen عن أbي موسى الأشعري رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى اه عليه وسلم الاستئdاn ثلاث idan طلبku waa saddex goor fain udina laka haddii lagu idno fadkl gal weeyaan wailaa farji xadii kaleeto noqo muttafaqun calayh wacan sahl bni sacdin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu ullahi sal alay slam inamaa jucila alistidaanu min ajli اlbasr muttafaqun calayh idan dalabka waxaa loo sameeyey isha daraaddeed oo marka yani cawraadka iyo dadka iyana ku dhicin xadiidkanna waxay qisadiisu wuxuu arkay nebigu sala اllau alay wasalam nin oo soo fiirinaya guuriga meel u ka daloolay albaab ka daloolay isha saaran soo fiirinaya markaasuu wuxuu yidhi gacantana wuxuu ku haystay filin oo timaha ku kala baxsanayo markaasuu wuxuu yidhi haddaan ku ogaan lahaa inaad fiirinayso kaasaan isha kaaga duri lahaa leanna markaas haddana hadalka kada yidhi marka waxaa weeye inta aad idan dalbayso waa inaadan fiirinin gudaha dariishad iyo albaab iyo meel albaab ka duxan yahay dalool iyo midna waadan ka fiirinin weliba sida aladdu waxay tahay rasuulka sala allau alay wala slam uu yeeli jiray kolka uu idan dalbaayo ee uu yimaado waa inau gees gees isu taago albaabka anu isku toosinin وعن ربعي بن حراaش رضي الله عنه قاaل xadaثnaa rajul min bani caamir waxaa noo warramay nin qabiilada